bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllahu wslm calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wsaxbihi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الsaalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaam الnawowiy raximah اllahu tacaala qaala alimaam abu zakariya yaxya bnu sharafin الnawowiy raximah اllah baabu amri الsaa'imi bxifdi lisaanihi wa jawaarixih can اlmukhaalafaati wاlmushaatamati wa naxwiha baabu amri saaimi saaimka qofka sooman amar la amray cadayntiisiiba u baab yahay bixifdi lisaanihi carabkiisa inuu ilaaliyo wa jawaarixihi xubnihiisa inuu ilaaliyo can ilmukhaalafaati uu ka ilaaliyo waxyaabaha sharciga khilaafsan walmushaatamati cayda inuu ka ilaaliyo iyo wanaxwihaa iyo wixii caydaa la mid ah can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi idaa kaana yowmu sowmi axadikum midkiin soonkiisa maalintiisa haddii ay tahay falaa yarfuth yaanu afxumoonin walaa yaskhab yaanu qaylinin yuusa qaylinin in saabahu haddii ou la caytamo axadun qof ou qaatalahu ama ou la dagaalamo falyaqul ha dhaho innii saa'imun anigu waan soomanahay muttafaqun calayhi xadiidka waa soo marnay shalay ayuuna soo maray maxalu shaahidkiisana waxaa weeyaan falaa yarfuth walaa yaskhab qaylada iyo cayada iyo ha iska daaya iyo afxumada iyo ha yiraahdo un waa soomanaya aduu qof lacay tami tego wa canhu qaala qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxau yihi man lam yadackaan ka tegin qofka aan ka tegin qowlo zuuri hadalka beenta ah iyo walcamala bihi iyo ku camalfalkiisa hadalka beenta ah qofka aan ka tegin iyo walcamala bihi ku shaqeyn lagu shaqeeyo beenta oo lagu camal falo falaysa lilaahi ilaahay uma sugnaanin xaajatun wax dan ah ilaahay uguma sugna fii an yadaca inuu ka tago dacaamahu cuntadiisa wa sharaabahu iyo cabitaankiisa rawaahu lbukhaariyu yacnii qofka aan ka tegin hadalka beenta ah iyo ku camalfalkiisa riwaayo kale waxay leedahay waljahla bihi iyo waljahla ayay leedahay ku gardarooshada dadka lagu gardaroodo qofka aan ka tegin oo aan sidaa iska daynin inuu cuntada iska xiro ee cabitaanka ilaahai subxaanahu watacaala wax dano uu ka leeyahay malaha guud ahaanba alla soonkeena annaga danka ma laha annaga unbay noo tahay yacnii adduunyada iyo aakhirada ay dan noo tahay laakiin waxaa weeyaan un muraad ilaahay kama laha w yani cibaado wax qiimo leh oo ilaahay uu ajar ka siiyo qofka addoonkiisii gudashadeeda oo ugu farxo yacnii marba haddii uu wixii xaaraanta ka ahayna uu sameynayo wixii xalaasha u ahaay awel ramadaanka marka aynan ahayn wixii xalaasha u ahaa ee iska xiraaya cuntadii cabiddii xalaalay awel u ahayd waa iska xiray beenta awel xaaraanay ka ahayd soonkii waa iska dhex dabaalanayaa xantii iyo beentii iyo kaas marka soonkiisa ilaahay wax dana kama laha baabun fii masaa'ila min asawmi baabun ay hada kani baabun baab weyaan fii masaa-ila masaa-il buu ku saabsan yahay min asawmi soonka ka mida can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waalihi wasalam nabigu waxa uu yihi qaala waxau dhahay nabiga idaa nasiya axadukum midkiin haddii uu iloobo fa akala uu cuno ou shariba ama ou cabo falyutima ha dhammaystiro sowmahu soonkiisa fa inamaa adcamahu llaahu ilaahay baa quudiyey wasaqaahu ilaahay baa waraabiyey muttafaqun calayhi masaa-il kala duwanoo soonka ku saabsan buu halkan ka sheegayaa masalada koowaad waxa ay tahay qofka haddii uu iloobo ee isagoo hilmaansan ee ilowsan ee uu cunto cabo ama uu cabitaan cabo ha iska wato soonkiiso fa inamaa adcamahu rabuhu wasaqaahu rabbigii ayaa quudiyey oo waraabiyey wax siiyey yani mutafaqun caleyhi marka soonku waa u waxaa weeyaan dhinacan marka la fiiriyo cuntada iyo cabidda waa mubdilaad ama mufsidaatu sowm waxyaabaha soonka buriyo ayay kamid yihiin sideeda yacni cibaadaadka waxaa loo kala qaadaa ma'muuraad iyo manhiyaad cibaadadaas wax lays amray iyo wax cibaadada dhexdeeda layskaga reebayo waxaas waa burinayan cibaadada layiri waxyaabaha layska reebay cibaadada dhexdeeda qofka haddii uu sameeyo isagoo ka jaahil ah inay cibaadadan burinayso waa ka jaahil ama waa hilmaan buuba u sameeyey waa hilmaamay waxaa weeyaan dembigana waa ka dhacayaa cibaadadana waa u ansaxaysaa soonkii maalan waxaa laga reebay oo soonkiisi waxaa burinaya cuntadii cabidda cuntadii cabiddi buu iska iloobay markaasuu iska cabay waa iska cunay calaa sabiili nisyaano u cunay u cabay waxba lagama rabo dembina kuma dhicin qofkaas soonkiisana waa wadana salaadii dhexdeeda inuu ku hadlo waa laga reebay maba oga waa jaahil xukunka maba yaqaanba salaada waa nin iska cusub waayo salaadiibuu ku dhex hadlay ama asagoon u qasdeynin oo is-ilowsan baa hadal unbaa kasoo baxay kelmadaa kasoo baxday asagoo hilmaansan waa iska wadana salaadiisana waa ansaxay ma burayso laakiin shay ma'muur oo salaada dhexdeeda laysku faray haddii uu ka tago isagoo ilowsan shaygii inuu la yimaada qasab ku ah laakiin dembi unbaa laga qaaday qofkaas oo hadda sujuud ama rukuuc iyo wax lamidoo kale uu salaadii ka tegey soon salaadii waa ka waxaa weye waa inuu kusoo noqdo sujuuddii ou la imaado hadduu salaada markuu ka baxo kadib ogaadana waa inuu salaadii soo bilaabo oo uu la imaado maxaa yeele wuxuu ka tegay shay lays amray in la sameeyo shay samayntiisa lays amray buu ka tegay wahaakada waxaa lamida soonkiiba niyadiiba ka tegay niyada waa laysfaray waa iska ilowsanaay maba niyeysanin waa iloobay maalinkaa soonkeeda waa soo qallayna waa laga rabaa maxaa yeeley niyadu waa min alma'muuraat manhiyaadka kamid ma aha saasay fuqahada marka u kala soocaan ayb tan marka hadda waxay ku jirtaa waxyaabihii soonka burinayay idaa nasiya axadukum midkiin hadduu iloobo fa akala uu cuno ou shariba ama ou cabo falyutima sawmahu soonkiisa ha dhammaystirto fa inamaa acamahu llaahu ilaahay baa quudiyey wasaqaahu ilaahay baa waraabiyey muttafaqun calayhi ee soonka maalintaa ma soo qalayna ma soo qalayna xadiid baaba dhahaya yani falaa qadaa caleyhi wax qallana laguma laha haweentiisiibau jimaacay asagoo ilowsan inkastoo ay dhahayaan culammada in bada qaar kamida ma suurtoobi karta taas nacam oo inuu hilmaamo yacni ma suurtoobayso laakiin hadday dhacdo inuu iloobo maalan waa dhici kartaa inay ramadaan tahay buu iska iloobayba nacam markaasuu yacni haweentiisiibuu jimaacayo u tegey ama isagaa marka waxaa weeyaan isagoo inay ramadaan tahay ilowsan baa intuu haweentiisii ku istimtaacay baa wax ka yimaadeen waxba soonkii ka burimaa waa iska sii wadayaa un meeshiisuu kasii wadayaa maxaa yeele riwaayada xaakim baa waxay leedahay man afdara naasiyan qofkii afuro isagoo ilowsan afdarana waxaa lagu afuraa cuntay cabid iyo jimaac intaba way yihiin wacan laqiiq bni sabira radia allahu canhu qaal qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow akhbirnii ii sheeg can ilwuduu'i weyse qaadka wax igaga sheeg qaala asbiq ilwuduu weysada dhammaystir wakhallil falanqay beyna alasaabici faraha dhexdooda sidaas biyaha u gelgeli faraha yani wakhallil falanqay beyna alasaabici faraha dhexdooda wa baaliq ku xeel dheerow fil istinshaaqi sandaarsiga ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay ma ahane biyaha sanka aa ku jiidaysid markaa weysaysanaysid oo luqluqanaysa ku xeel dheeraaw ku fogoow ilaa inaad sooman tahay maan haddaad sooman tahay haku dheeraanin inay ku galaana laga yaaba biyihii muttafaqun caleyhi rawaahu abu daawuud watirmidiy waqaala xadiidun xasanu saxiix wacan caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yudrikuhu lfajru fajarka ayaa soo gaari jiray oo haleeli jiray wahuwa junuubun isagoo janaabo qaba min ahlihi weliba min jimaaci ahlihi ehelkiisa utegis oo u tegay darteed weliba janaabo ka qabo uma yaktasilu waa qubaysanayo wayasuumu waana soomaya muttafaqun calayhi soonka yacni waxaa weyaan iyo salaada meelaha ay ku kala duwan yihiin nacam qofka yacni salaada qof waxaa weyaan ma geli karo salaad ma geli karo isagoo junub ah ilaa uu soo mayrto soo qubaysta ma ahani laakiin soonka waa gudageli karaa isagoo janaabo qaba qofkan waxaa dhici karta habeenkii oo kale inuu xaaskiisi jimaacay waaga inuu u bariyey soonkiina waa niyeystay waagiyaa waxaa u bariyey marka asagoo junub ah waagu wuxuu u bariyey isagoo janaabo qabo waa ansaxa soonkiisa waa un salaada u qubaysana hadduu akhiro qubayska wax dhibaataa ma laha ee markii waagu ou beriyo oo musqusha inta gale iska qubaysto salaadiisa aado yarxamukalla wax dhibaataa ma lahan taas ayb waa meesha ay marka salaada iyo soonka waa ku kala duwan yihiin salaad ma la geli karo iyadoo qofka uunan qubaysanin soonka lak waa geli karaa qofka haweenta xaaidkaa lamida ah. xaydkiibaa wuxuu ka go-ay lix saac habeennimo ayuu xaydkii ka go-ay waa iska uma qubaysanin qubayskii dib u dhigtay laakiin waa niyeysatay inay berri soonto xaydkiina waa ka go-ay subax markay soo kacdo salaaday u qubaysanaya soonka isaga looma qubaysto nacam marka waa masaa marka soonka ay ku kala duwan yihiin iyo eh, iyo waxaa weeyaan iyo ay ku kala duwan yihiin salaada ayib nacam marka eh, taasaa marka xadiidka oo ishaara abu hureyra isaga wuxuu dhihi jiray xadiid hore waxaa jiray u jiray oo la nasakhay oo isaga wuxuu dhihi jiray xadiid ahaa qofku haddii isagoo junuba waagu uu u beriyo soon uma sugnaanin ha ku celiyo soonkaas ha soo qalleeyo markii dambea caa-isha iyo waxaa la weydiiyey umusalama iyo markaasi saan ku jawaabeen bancam oo marka xukunkan ayaa dambeeyey markii hore soonka ma ansaxaynin biduuni qubays qofka hadduu waagu u beri asagoo janaabo qaba waa u dhamaatay laakiin markii dambe waa kana caaisha iyo ay sheegayaan iyo umusalama ayagaan uga aqoon badan dadka kale maxaa yeeley arin qoys iyo yacni u badan waay oo haweentu intay ka ogaan karta yacni ninkeeda janaabadiisa iyo waxa ku tacalluqo lamid maaha qof kale kama ogaan karan waxaad garanaya marka sida nebigana yani loo soo guur nebiga marka noloshiisa dhan maadaama ay ahayd yacni cibaado ay ahayd yaa waxaad moodaa xikamka in haweenka loogu badiyeyba rasuulka xataa ay kamid tahay inay wax badan kasoo xambaaraan iyo cilmi fara badan ay kasoo qaataan sida ay gaaladu ka dhigaayaan ma aano nebiga inuu iska yacnii nin iska yacnii marka waa haweenkiisu waa haween badan yihiin marka laleeyahay in shahwo keliya un waxaas ay ka tahay ka dhigayaanoo kale ma ahan nebiga xugunaa ku tacalluqo haweenkiisaas badan mid walba waxunbay kasoo guurinay hadday hal ahaan lahayd waxaa dhici lahayd yani inay iska kala ilowdaba axkaamta qaar badan inay ilowdaa dhici lahayd laakiin hadday dhowr yihiin ma iloobayan mid hadday ilowdatan kala xasuusanayso markii dambe marka sidaana marka u ahaa muttafaqun calayhi weliba min ahlihi marka ay leedahay wahuwa junubun min ahlihi ay leedahay weliba in qubayskaas sababta keentay inay tahay jimaac xaaskiisa oo u tegay caddaynaysaa min ahlihi waxaa ku jira marka faa-iidaa ku jirto waxaa laysdhihi lahaa awel ma ogtahay qofku inuu habeenka isku ixtilaamo ayaa dhici karto hadduu qofka habeenka isku ixtilaamoo kale waagu u beriya isagoon qubaysanin soonka waa wadan karaa laakiin jimaaca maya ayaa la dhihi karaa laakiin maya in jimaac ahay waaba min ahlihi bayba leedahay caaisha uma yaqtasilu wayasuumu mutafaqu calayhi wacan caaishata umi salama radia allahu canhuma qaalataa kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nabigu wuxuu aha yusbixu junuban inuu waa beriisanayo isagoo janaabo qaba min geyri xulmin waa kaas yacnii ixtilaam la-aan isagoon yani isku junubin habeenkiina isku nebiguna ixtilaam maba lahaynba nacam ayb saasay culamadu yiraahdeen min ayri min gayri xulumin ixtilaam la-aan isagoon yacni riyoonin riyo iyo wax lamid aynan ahayn waxaa nabiga qalbigiisa waaba soo jeedaa waxyiba u xifdina nacan ayb uma yasuumu markaa waa soomi jiray oo soonkii sidaaba uu ku wadan jiray ayb dabcan salaada uqubaysana laakiin salaada uqubaysanaya taas isaga muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaariya muslim baa soo saaray baabu bayaani fadli sowmi lmuxarami wa shacbaana walashhuru lxurum baabu bayaani fadli sowmi sowmi lmuxaram bisha muxaram soonkeeda fadligiisa cadayntiisiiba u baabyahay wa shacbaana bisha shacbaan soonkeeda fadliga kusoo aroor cadayntiisiiba u baabyahay waalashhuri alxurumi iyo bilaha xurmada leh bilaha xurmada leh soonka la soomo ashhurulxurumka waxaa weeyaan waa rajab oo gooni ka ah iyo dulqacda dulxuja iyo muxaram saddexna waa isku xigaan rajabna waa ka gooni can abi hurayrata radia allahu canhu qaal ayb laakiin bisha rajab hadda soonkeeda wax mucayanoo kusoo arooro fadli gaar kusoo aroora ma jirto wacan abi hurayrata saxiixa wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam afdalu siyaami siyaamka ugu fadliga badan bacda ramadaana ramadaan kadib yacnii soonkan ugu fadli badan ramadaan kadib shahrullaahi almuxaram weeyaan bisha muxaram wa afdalu salaati salaad midda ugu fadli badan bacda alfariidatina salaatu leyli waay rawaahu muslim wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi lam yakun inabiyu sal allahu alayh waali wasalam nebiga ma uunan ahayn yasuumu inuu soomayo min shahrin bil akhara wax ka badan min shacbaana shacbaan nebigu ma ahayn inuu bil soomaayo ka badan shacbaan fa inahu kaana yasuumu shacbaana shacbaan buu soomi jiray kullahu dhammaantiis wa fii riwaayatin kaana yasuumu shacbaana shacbaan buu soomi jiray ilaa qaliilan yar ma ahane riwaayada dambe waxay macnaynaysaa kullahuda riwaayada hore ku jirto shacbaan oo dhan dhow soomi jiray yacni intiisa badan baa laga wadaa ee hal maalin kama tegin macnuhu ma ahan saas riwaayada dambea caddaynayso ilaa qaliilan tan ee nebiga bil ow kulligeed wada soomay ma jirta aan ramadaan ahayn muttafaqun caleyhi wacan mujiibata albaahiliya can abiha aw camiha anahu ataa rasuula allahi u yimid sala allahu aleyh ali wasalam uma indalaqa waa tegay fa ataahu waa yimid bacda sanatin sanadka gadaale ayuu yimid waqad tagayarad iyadoo ay isbedeshay xaaluhu wa hay-atuhu xaalkiisii iyo hay-adiisii nabigu u yimid sala allahu alayh waali wasalama sanad kadib haddana kusoo laabtay isagoo ninkii isbedelay hay adiisi iyo xaaladiisii faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow amaa tacrifunii ima garanaysid miyaa rasuulka ilaahayow <coughs> qaala nabigu waxau yihi waman anta o adigu kumaa tahay qaala waxau yihi ana albaahiliyu aniga ninkii baahiliga ahaabaan baan ahay alladii jituka kii aan u imid baa tahay caama alawali nacam sanadkii hore qaala famaa hayaraka oo maxaa ku bedelay waa isbedeshay waqad kunta waxaad ahayd xasana alhay-ati nin hay-adiisu qurux badan tahay qaala waxau yihi maa akaltu dacaaman cunto ma cunin buu yihi mundu faaraqtuka intaan kaa tegay ilaa bileylin habeen unbaan wax cunaya bes intaan kaa tegay anu habeen unbaan wax cunaya intaan kaa tegay waa soomanayo manheeda faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxa uu yihi cadabta nafsaka naftaadii waa cadaabtay uma qaala waxauu yihi sum soon shahra sabri bisha sabarka soon <coughs> naftaadii waa cadibtay buu yihi waxaad soontaa sum shahra sabri shahru sabarka soon wa yowman iyo maalin soon min kulli shahrin bil kasta qaala zidnii ii ziyaadi fa ina bii quwatan awood baan leeyahay aniga qaala sum yowmeyni laba maalmood soon qaala zidnii ii kordhi qaala sum halaaata ayaamin saddex maalmood soon qaala zidnii ii kordhi qaala waxau yihi sum soon min alxurumi bilaha xurmada leh watruk iskaga tag inta kale marka ramadaanka mooyaane sum min alxurumi watruk sum min alxurumi watruk saddex jeer buu ku celiyey waqaala biasaabicihi thalaat saddexdiisii farood ba wuxuu ku yiri saddexda ahaa fadamahaa waa isu geeye uma arsalahaa hadana waa waa isu geeyey haddana waa waa yani sadexdii saddexdiisii farood buu saa isugu geeyey haddana waa kala qaaday saasuu yiri yani saddexdan buu saa isugu geeyey haddana waa kala qaaday uma arsalahaa rawahu abu daawuud wa shahru sabri ramadaanu shahru sabarkana waa ramadaan yani waan iscadibtoo leeyahay bil ramadaan keliya soon bilaha kale hal maalin ka soon ii kordhi laba ka dhig ii kordhi saddex ka dhig bilaha kale oo bil walba saddex maalmood ka soon ii kordhi markaasu wuxuu yihi bilaha xurmada leh soon iska daa inta kale marka ayb wa qaala biasaabici thalaath saddexdii buu tilmaamay marka saa buu yiri saas marna waa laabay marna waa taagay rawaahu abu daawuud xadiidka abu daawuud baa wariyey nacam mujiiba imaam xadiidka warinaysa imaamu dahabi waxa uu yihi waa laa tucrafu waa majhuula weeyaan nacam marka xadiidka qofka waxaa ku jirto haweyntaa marka majhuulka baa ku jirta baabu fadli sawmi wagayrihi soonka fadligiisa cadayntiisaba ubaabia iyo geyrkiisa fi lcashri luwal tobanka hore oo min dilxija laga soomo tobanka hore ee bisha dilxija tobanka hore waxau ujeedaa yani tobanka maalmoodoo maalinta tobnaad aynan ku jirin waay maalinta tobnaad waa ciid lama soomo iyada nacam maogtahay dulxija maalinteeda tobnaad waa ciidii waa iyada lama soomo sagaalka hore waa sagaalka hore weliba soomu carafa ayaa aakadsi ah qofkaan xaj joogin qofka aan xajinaynin carafa inuu soomo waa laba sano dembigeeda lagu dhaafaa laakiin qofkii xajka joogo shaqo kaloo ku jira isaga yani marka wuquufkii iyo ducadii iyo waxaasu ku dhex jira isaga can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yihi maa min ayaamin maalmo ma jiraan alcamalu saalixu camalka hagaagsan fiihaa maalmaha dhexdooda axabu ila ilallaahi alla looga jacayl badan yahay min hadihi alayaami maalmahan yacnii ayaama alcashri tobanka maalmoodoo dilxija ujeeda qaaluu waxay yidhaahdeen walaljihaadu yaa rasuula allah walaljihaadu fii sabiili illah oo jihaadka ilaahay jidkiisa lagu jihaadana marka maalmaha wax ilaahay camal saalixa wax uu maalmahan ka jecel yahay ma jirto walaljihaadu fii sabiili illah jihaadkana waxaa laga qaadanaya marka saxaabadu inay jihaadku ajrigiisu inuu weyn yahay inay ogaayeen nacam saasaa laga qaadana nacam sidaa darteeda waxay uleeyihiin waa la yaabeen markaase waxay tusaale usoo qaateen jihaadkii marka maxaa yeeley camal midka ugu weynin badan oo acmaasha ugu fadliga badan bacda tawxiid yani arkaanta islaamka marka laga yimaado nafcigiisuna uu caam yahay oo ummadda dhan oo wada gaarayo inuu yahay bay ogaayeen marka taasay weydiiyeen qaala wuxuu yihi walaljihaadu fii sabiili illahi jihaad ilaahay jidkiisana kama yacnii eh, eh, ma gaarayo ilaa rajulun nin mooyaane kharaja binafsihi naftiisa la baxay wa maalihi la baxay falam yarjic min dalika aanu soo laabanin shayun waxba unan kasoo laabanin ninkaa unbaa ka fadli badan nin yacni naftiisiina jihaadka ugu baxay maalkiisiina jihaadka geeyey naf iyo maal midna aan la soo laabanin ninkaas unbaa ka fadli badan amaa ninkii jihaadka aaday ee soo nabad galay maalmahan camalka la sameeyaa ka fadli badan xataa sida xadiidka ka muuqata acmaasha marka islaamka marka acmaasha saalixaadka waa in marka miisaankooda loo yeelo miisaan loo yeelo oo qofku yacni inuu yiraahdo yacni camalku hal dhinac intuu ka qabsado oo uu camal saalix kaas keliya u arka ma aha nacam ninba ilaahay meel unbaa awood u siiyey awood u siiyey waxaa la rabaa marka ninkii ilaahay awood sadaqada iyo dhinacaas badan u siiyey khayr meeshaas ummadda ku anfacaa intaasna waa looga shukriyaa maa ninkii ummadda jihaad iyo xooggiisa iyo kartidiisa dagaal ku anfacayana waxba ha ka sheegin nacam hay sidiisaasuu ku khayr badan yahay naftiisa iyo maalkiisiibuu bixinaa ilaahay u bixinaa dartiisa nacam annaga sida nooga muuqatee daahirka kaas waay nacam waxa qalbiga ugu jira si rabbigiisaa wada kulmaya annaga taas ma geli karna nacam laakiin daahir ninkan wuxuu la dirira haddii ay yihiin acdaa lislaam hadduu la dagaalamaa daahirkiisaas u qaba nacam waxaanu danuu kaleeyahay saanuu rabaa madaxtinimow ka dan ka leeyahay fulaan waayo waxaas baabkaas adiga shuqul maku leeya asika niyadiisu hadday xuntahay hadday santahay asaga ka rabbigiis waa nacam ayb marka haddii qofku uu ku fiican yahay yacnii qur-aan baridda oo ummaddii uu qur-aan baraayo oo dugsiyo furaayo oo dadkii uu diinta baraayo intiisaasuu ku khayr badan umadda u anfaca dadkao dhan ma wada noqon karaan hal hal yacni nooc ma noqon karaan dadkao dhan marka nin walba intiisaas haddou ku dadaalo ilaahayna ku raalli gareeyo waxaana muhiima nin walba intiisaas inuu camalkii sida saxiixa ahay u qabto ninka jihaada hadduu sidii saxda ayd u jihaado kan salaada badan sidii saxda ayd u salaado midka sadaqada badan sidii saxda ahayd iyo meeshii saxda ayd ku bixiyo kulligood waa wada fiican yihiin nacam ayb ayb marka waxau yihi rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey baabu fadli sawmi yowmi carafa maalinta carafa soonkeeda fadliga kusoo aroora cadayntiisa wa cashuura ay cashuura iyo suuca cashuura waxaa la yihaha bisha muxaram tobankeeda taa suucana waxaa la yihaha bisha muxaram sagaalkeeda marka bisha muxaram waxaa laga soomaa sagaalka iyo tobanka tobanka iyada nebiga marku madiine yimid wuxuu arkay yahuudi oo sooman cashuurada dabcan waa weyney jireen xataa jaahiliyadii waa la weyneyn jira xataa oo jaahiliyadii xataa carabtii waa soomi jireen cashuurada markaasaa wuxuu yihi maxaa maanta maalinkii ilaahay nabi muuse badbaadiyey waaye dheheen marka anagu marka waa soomaynaayo shukran lilaahi baan u soomaynaa markaasaa waxa uu yihi marka nebigu naxnu owlaa bimuusa minkum muuse annagaa idinkaga dhow buu yihi markaasuu dadka wuxuu amray inay soomaan markii hore waajib buu ahaa cashuuradu markii dambe sunnay noqotay ayb markaasaa nebiga waxaa la yidhi yahuuddu tobankay soomaan ma ogtahay markaasuu wuxuu yihi la in cishtu ilaa qaabilin la asuumanna taasica haddii sanada dambe aan noolaado maalin raxamukallah maalinta sanada dambe haddii aan noolaado sagaalkan ku daraa buu yihi aniga camalkii ma ogtahay waa isla soon suuradiisiyaa lagu khilaafaa marka camalkii ma laga tegaya waa cibaado suuradiisii uu nabiga ku khilaafay marka oo toban soomaa sagaalkoo ku daraa marka sagaalka iyo tobanko isaga soomaa taa marka waxaa laga garanaa mukhaalafadooda inay tahay maqsad sharci ah nacam sharcigu yacni inuu ictibaar inuu siiyo sharcigu nacam ee aysan iska ahayn yani wax walba niyada waaye nacam dee nebiga ilaahay unba u sooma waa la ogyahay nacam haddaynan mukhaalafadu macno lahayn maxuu nebigu sagaalkan u sooma oo u dhahaa marka taa suucadu saasay ku timid iyada ayb cibaadaadkana marka de in lagu dardaro oo cibaadaadka wax in lagu dardara ma ah intii nebigu un sameeyey in la sameeyo ay qofkii markaa nebi muuse maalintii ilaahay badbaadiyaa la soomay sidaa darteed annaguna waxaan samaynaynaa mawlid nacam oo nebigii maalintii la dhalay baaba ka fiicnaydba oo ka qiimo badnaydo taas darteedaan u dabaaldegaynaan u samaynaynaa waxaa laleeya nebigiiba maba samaynina nacam asxaabtiiba maba samaynina nacam asxaabtii ma adiga ka faham badan tahay asxaabtii nebigu saa uguma dabaaldegin ma kula tahay saxaabaday adig adiga nebiga jeceshahay naam annaga saxaabada saxaabadaa naga jeclaayeen nebiga caleyhi isalaatu wassalaam inay naga jeclaayeenna oo beenbeen aysan ka ahayn maxabada waxaa ku garane warmaha lagu soo tuurayo nebiga ayagaa isku dhigi jire markaasay qaar ku dhima jireen qaarna ku dhaawacmi jireen annaga dariiqanka maraynaa maxaa yani diintiisiyaa nalaga kari la-ya yacni war diintiisi saan waayo sunnadiisii nooleeya oo hala faafiyo oo sunnada nebiga yacni ku ictizaas ku sameey yaan inaga nalaga kari la-ya nacam maxabad nebiga lagu wadaa maa qofka isku dhigi lahaa yaraa nacam maanta ay waxaa kasoo haray un nebiga halagu saleeya bis unbaa kasoo hartay jacaylka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam maxabada nebiga in lagu saleeya jacaylkiisay kamid tahay nebiga in lagu salleeya diinta ilaahay waa kamid haddana laakiin waxaa weeyaan in la raacaa aada uga sii weyn nacam oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam dariiqiisi in lagu daydo la nooleeyo lagu dhinto dariiqiisi lagu dhinto qofku marka waxaa weeyaan haddii saxaabadiisu ayagoo saa u jeclaaya ay ka leexdeen afarta imaam madaahibtuna ay ka leexdeen xataa la abu xaniifa lagama haayo shaafici lagama haayo mawliidkan labiyo tobanka rabiicul awel la dhigto axmed bin xambel lagama haayo imaam maalik lagama haayo madaahibtii ma leh kitaabkii ma leh sunnadii ma leh aawa marka nacam nin baa marka wuxuu rabaa qarnigan inuu kuu keeno aayad qur-aanka ku jirto ee uu yiraahdo aayaddan waxay tusee mawliidkay tusee nacam oo aayadda intaas soo jiitamayso la fahmi waayo maxay tahay nacam oo hadda jooga uu fahmay qul bifadlillahi wabiraxmatihi fa bidalika falyafraxuu aa layii falyafraxuu yaa layidhi falyafraxuudan ibnu cabaas iyo fahmi waayeenoo adiga fahmaysaa maxay tahay falyafraxuuda shaafici iyo axmed binu xambal iyo iyo ilaa culimmadii dambe ay fahmi waayeen maxay tahay <clears throat> waxyaabahaas marka in ilaahay lagu cib lagu caabudo maa bal waxyaabaha in laga taga ilaahay in loogu dhawaado <clears throat> maadaama nabiga uu ilaahay ugu dhawaaday inuu ka tegayba <clears throat> ninkii marka nabiga dhalashadiisa isniinow dhashay waa soomay nabiga markii la weydiiyena waa maalintii la idhalay waayo ayuu yiri nabiga sal ly slam ninkii raba inuu nabiga ugu dabaaldego isniin kasta iska soomay qamiisti yani kii isniin kasta iyo qamiis kasta cibaadadii soonka ahayd haddii loo bedelo sanadla laga dhigo isku mid maba ahanba wax kala gedisanay noqonaysaa <coughs> meel heblaaya <coughs> ayaa laga sameeyaa iyo caalamka dhanaa laga dabaaldegaa iyo waxaasna ictibaar ma laha nacam <coughs> caalamkan oo umamkan hadda iyo dowladahan la sheegayo mawliidkay u dabaaldegaan laleeyahay hadda wax diin hadda wax diin ku dhaqmaa kama aragna nacam ay marka maxaa loogu dayanaa diinba kumaba dhaqmaana nacam baabu fadlnam <clears throat> marka wuxuu leeyahay cashuuradii taas waa taas can abi qataadata radi allahu canhu qaal <clears throat> su-ila rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaa la su-aale can sawmi yowmi carafa ayaa la weydiiyey qaala waxau yihi yukafiru sanata almaadiyata walbaaqiya sanadka tegey iyo tan baaqiga ah ayaayaa lagu dhaafaa dembigooda laba sano dembigooda lagu dhaafaa <clears throat> rawaahu muslim waa qofka aan xaajiga ahayn dabcan ayaa soomaayo ayb marka fadli weyn baa ku jira halkaa maalinoo la soomo laba sano dembigeeda ayaa lagu dhaafaa <clears throat> wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalam saama yowma cashuura bou soomay maalintii cashuura oo muxaram ay tobanka ahayd cashuurada marka dadka waa ku kala xadgudbaan ummaddu cashuurada waa beyna beyna yacni mufridin wa mufarid dad yacnii qaarna cashuurada waa ku gabood falaan oo qaladaaday sameeyaan qaarna waxaa weeyaan guluwi bay sameeyaan qaarna waa waa gaabinayaan shiicada oo kale yowma cashuuraa waxay ka dhigtaan yowmulma'tam maalin murug ayay u tahay yowma caashuura maalin murugay ayaga u tahay naam maxaa dhacay marka xuseena la dilay bay leeyihin yowma cashuura marka maalintii xuseen la dilay marka waxaa weeyaan adduunka wax waxaa ka dhacay aan la maqal oo aan la arag bay leeyihiin samadii dhan intaasoo maalmood dhiig baa ka da-aya samadii dhulkii waa najaasoobay khuraafaadkaasay akhriyaan maalmahaas marka waa maalin xusni iyo murugay u tahay silsiladay isku garaacaan midiyey isku dhufdhuftaan nacam waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan eh, waxay ku sameeyaan ah, xamaaqaatu shiica waay xuseen haddii uu dhintay ayaga maxay dhiig isaga keenayaan nacam ayb hadday dhiig iska keenayaan marka yani xamaaqo waay taas ayb dhinaca kale marka waxaa weeyaan nawaasibtu inkastoo hadda aynan jirin fii xuduudi maa aclam aniga intaan ogahay nawaasibta waa dadka aalubeytka nebiga necbaayo waay oo qola iyaguna baadiyeysan oo shiicada darafkeeda kale ah oo xusein iyo aalubeytka nebiga wax necbanaa shaamay u badnaan jireen nawaasibta ayagu waxay sameyn jireen cagsigooda oo maalinta yowmu cashuuraa ilmaha yacni dhar in loo gado ciidoo kale ayagana ka dhigtaan ilmaha dharay u gadaan xaasaska iyo wax u gada waa tawsicay sameeyaan yacni sidii ciid oo kale dadka eh, dhar iyo dabaaldeg iyo cunto iyo waxaasay samaystaan waa ayaguna nawaasib waay afkaartiyaa lagu kala dhisay kuwan afkaartooda ku socdaan kuwana afkaartooda diin kuma socdaan dadka muslimiinta ee dhexdhexaadka ahlu sunnadaana yowmu cashuuraa waxaa weeyaan waxay leeyihiin waa maalin nebigu ou soomay soonkeedana laysfaray xuseen oon dhimanin ayaa yowmu cashuuraa soonkeeda laysfaray oo la soomi jiray marka maalin murugana nooma aha maalin hadda yacnii ciid oo ciidna nooma ahana wax lagu bixiyo soonkeeda unbaa sunna ah axaadiidta kusoo aroortee la dhahayo ninkii maalinta caashuuro ilmihiisa wax siiyo dhar u gado u waasiciyo ajar saas iyo saasoo helaa wax ka jira maaha ayb marka eh, labadaas daraf iyo dhexdhexaadkaas baa soomu caashuura lagu yahay waxaan shiicadu marka ay leeyihiin marka xuseenaa dhintay marka dhulkiia najaasoobo dhiiggiisa markuu ku daatay oo dhulkan caradan ambiye ilaahiyaa lagu dilay nebiyaalaa lagu dilay nacam siduu ilaahay qur-aanka noogu sheegay nebiyaal iyo xuseinna nebiyaasha fadli badan weligeedna lama maqal dhulku waa najaasoobay bal ha lagu tukadaa la isfaray soo ma garanin xuseen cid ka fadli badanaa lagu dilay bal aabihiis cali bn abi aalibaa lagu dilay dhulka cali mid kasii fadli badanaa lagu dilay cumaan cumaan mid ka fadli badan baa lagu dila eh, cumar baa lagu dilay cumar marka weligeedna lama maqal yani dhulkaa najaasoobay iyo maa ilaa dalika nacam iyo dhagax dhulka hala dhigto oo ha layska ilaaliyo dhulka lagu sujuudin nacam hadda ka hor baa nin wuxuu yihi dhulka dhulka in lagu sujuudo waa najaasoobay dhulka lagu sujuuda dhagaxa lagu sujuuday nimankan leeyihin baa layihi markaas wuxuu yihi hadda dhulka haddii uu najaasoobay waxa ka baxo maxay u cunayaan hay waa caqliga ku daha weye waxa ka baxa maxay u cunaa najaasay cuntada ka baxda laftirkeeda marka diin doqonnimo iyo yacni jahli uga dhisnaansho badan ma jirto diinu shiica diinka shiicada diin yacni ka xamaaqo badan ma jirto hadaad akrisa yani kutubta caqaaidka iyo milalka iyo firqooyinka iyo waad yaabaysaa nacam soomaalida waa iska qaylinayn ayagu ma yaqaanaan shiico dhaqanna kuma yaqaanaanoo ma dhex deganayn shiicadda tiro badanoo macnalookayaanle ma dhex deganayn ninkii dhex degan cala waa garanaa nacam dhinacii kalena kutubtiina ma akhriyaanoo dad wax akhris badanna ma ahan oo firaqa shiicada iyo ictiqaadaadkooda iyo waxa ay qabaan iyo ma aha dad garanaya ma aha marka mushkilo waxaa waa ku degan yihiin marka walidaalika nimanka hadda yani abululu almajuusi ninkii cumar dilay iiraan xusaayo oo agtooda yani geesi uu ka yahay faaidatuhum faa nacam waxay haystaan iyo wax ay khayr leeyihiin malaha nacam abululu almajuusi agtooda mukaram uu ka yahay nacam ayb maqaam uuna kuleeyahay la ziyaarto maqaam la ziyaartou kuleeyahay nacam oo qofka hadduu rabo inuu baxhi ku sameeyo ogaadana waa ogaa karaa nacam maqaam macruufa lagu lagu ziyaarto lagu weyneeyo siyaaro ayaa loogu tagaa abululat almajuusi maqaam bay u sameeyeen sidoo kale yani waxaa weeyaan eh, beejajkooda beejajkooda hadda laftirkeeda beejajka ay leeyihiin ayaga fataawada waxa ay bixinayaan qaarkood waxa weyaan waxay sariix ay ku cadaynayaan abuubakar iyo cumar inay gaalo mukhaladiin fi naar inay yihiin naarta ay ku waarayaan weliba nacam hay marka ma garan kara anigu waxaas waxa ay u yihiin yani islaam ma mateli karaan ayagaan ba islaam ahayn maxay matelaan islaamku nacam walidaalika culamada qaarkood ibnu xasmi waxay kasoo naqliyaan ninay munaadaroonayeen oo nasraani ah markaas wuxuu yidhi idinkaba waxa waxaasad aaminsantihiin wax shiicadu aaminsantahay buu rabaa inuu ku laasimiyo idinka muslimiinta ah markaasuu wuxuu yidhi maya annaga iyo hum wanaxnu wuxuu yihi hum fii diinin nimankaas diin kale ay haystaan yii ku taagan yihin wanaxnu fii diinin annaguna diin islaamaan ku jirnaa kalou yidhi marka wax islaamku yani nimankan allahu aclam yani waxaa weeyaan caqaa ay aaminsan yihiin caqaa diinka ilaahay looga baxo ayb an abi qataadata radia allahu canhu can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula lahi sal l slam saama yowma cashuuraa buu soomay o amara bisiyaamihi buu amray muttafaqun caleyhi wacan abi qataadata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam su-ila can siyaami yowmi caashuuraa waxaa la weydiiyey yowma caashuuraa soonkeeda faqaala yukafiru sanata almaadiya sanadkii tegey ayaa lagu dhaafaa dembigiisa sanadkii tegey dembigiisaa lagu dhaafaa caashuurada rawaahu muslim can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam lain baqiitu ilaa qaabilin la asuumana taasica la-in baqiitu haddii aan baaqi noqdo noolaado ilaa qaabilin sanad dambe la asuumanna waan soomaya oon soomayaa ataasica sagaalka waa sooma sagaalka ayaan ku darayaa maalinta tobnaadka nacam sagaalkan ku daraa rawaahu muslim baabu istixbaabi sowmi sittati ayaamin min shawaal shan lix maalmood oo shawaalka ka mida soonkeeda sunnanimadeeda oo bisha shawaal lix maalmood in laga soodo can abi ayuuba radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaal man saama ramadaana qofkii ramadaan soomo huma atbacahu raaciyo sittan min shawaal lix oo shawaalka ka mid a kaana ka siyaami dahri sanadka oo dhan isagoo soomay la mid tahay marka huma atbaca sittan min shawaal lix un baa la yidhi inay isku xigta shardi ma aha haddaad doonto saddex hore saddex dhexe yaa ka dhigay haddaad doonto hal waa kala boodbootin kartaa waxaa la rabaa un bisha shawaal un lix maalmood inaa ka soonto taas haddii wax qalaa iyo qofka lagu leeyahay inuu qallada guto kadib ou bishii shawaal markaa soonkeeda ou galo ou gudagalo saasaa badan culamada u badan yihiin sidaasaana wanaagsan ayb maxaa yeele man saama ramadaan qofkii ramadaan soo soomay yaa shawaal soonkiisa iskale qofkii ramadaankiisii wax ka dhiman yihiin horta in asaga buuxiyo ramadaanka uu buuxiyo ayb rawaahu muslim baabu istixbaabi sowmi اlitnayni wاlkhamiis isniinta iyo khamiista soonkeeda sunanimadeeda can abi qataadata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slam su-ila can sowmi yowmi اlitnayn maalinta isniinta soonkeeda la weydiiyey faqaala waxau yihi dalika kaagaasi yowmun maalin weeyaan wulidtu fiihi la i dhalay wa yowmun maalin weeyaan bucidtu la isoo bixiyey oo nebinimadii yani la isoo bixiyo ow amase unsila calaya dusheeda lagu soo dejiyey fiihi maalintaa dhexdeeda isniin baanay dhalay isniin baana waxyiga laygu soo dejiyey sidaa darteed baan u soomayaa buu yihi rawaahu muslim nacam marka ninkii nebiga ku dayanayo marka sidaanu yeela nacam ninkii nebiga jecel isniinta ayuu soomaa nacam labiiy tobanka rabiicul awal wax khaaso ay leedahay malaha nacam ayb rawaahu muslim can abi hurayrata radi allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu alayh wali wasalama qaal tucradu lacmaalu acmaashii baa la bandhigaa yowma alitnayni waalkhamiis maalinta isniinta iyo khamiista acmaashii baa la bandhigaa fa uxibu waxaan jecelahay an yucrada camalii camalkeyga in la bandhigo wa ana saa'imun anoo sooman acmaashiibaa alla loo bandhigaa isniinta iyo khamiis kasto marka anoo sooman in camalkeyga alla loo geeyo yaan jecelahay rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasanu warawaahu muslimu bigayri dikri sawm muslimna xadiidka waa wariyey wa ana saa'imun iyadoo aynan ku jirin wacan caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu ahaa tan xataa riwaayada hore tirmidi sanadkeeda moxamed ibnu rifaacata bni thaclabaa ku jiro ibnu xibaan keliya unbaa towhiiqiye laakiin shaahid buu leeyahay xagga macnaha wacan caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yataxaraa inuu ku dadaalayo sowma alithnayn walkhamiis isniintai khamiista soonkeeda rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan baabu istixbaabi sowmi halaathati ayaamin min kulli shahrin bil kastaa saddex maalmood in laga soomo sunnanimadeeda ayuu u baabyahay walafdalu sida fadliga badan sawmuhaa maalmaha soonkeeda weeyaan fil ayaami albiid maalmaha cadcad maalmaha yacni bishu ay buuxdo saddexiy tobanka afariy tobanka shaniy tobanka wahiya athaalita cashara waraabica cashara walkhaamisa cashara weeyaan hadday ku dhaaftana maalmo kale waa gadaalii horay saddex un inaad ka soonto hadday ku dhaafto sida akmalka ah laakiin inaad saddexdaas ku beegtaa fiican waqiila waxaa layihi athaani cashara wathaalita cashara waraabica cashara wasaxiixu lmashhuuru huwa alawalu sida saxiixa waa midda hore waa saddexiy toban afariy tobanka shan shaniy tobanka wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala awsaanii khaliilii wadaygeyga ii dardaarmay sala allahu calayh waali wasalam bitalaatin saddex buu ii dardaarmay siyaami halaaati ayaamin saddex maalmood soonkooda min kulli shahrin bil kasta wa ragcatay lfajri fajrka labada ragce ka horeyso wa an utira inaan witriyo qabla an anaamo intaanan seexanin mutafaqun calayhi wacan abi darda radia allahu canhu qaala awsaanii xabiibii xabiibkaygiibaa ii dardaarmay sala allahu alayh waali wasalam bitalaatin saddex lan adacahuna ka tegi maayo maa cishtu intaan noolahay bisiyaami halaathati ayaamin buu ii dardaarmay min kulli shahrin wa salaati duxaa buu ii dardaarmay barqada salaadeeda wa bianlaa anaama inaanan seexanin xataa uutira ilaa aan ka witriyo rawaahu muslim ayb wacan abi darda eh, an cabdillahi bn camrin wacan cabdillahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam sawmu halaathati ayaamin saddex maalmood soonkooda min kulli shahrin laga soomo sawmu dahri zamanka soonkiisa weeyaan kullihi dhammaantiisa bishii oo saddex maalmood laga soomo waa nin sanadkii o dhan oo kale maxaa yeeley saddex alxasanatu bicashri amhaaliha halka xasana toban laab maalin soonkeed toban jeer toban maalmood adoo soomay la mid tahay bishiiba waaba soontayba marka xagga ajarka haahay wa can mucaadata alcadawiya annahaa sa'alat caaishata caaishay weydiisay radia allaahu canha akaana rasuulullahi rasuulka ma ahaa sala allahu alayh ali wasalam yasuumu inuu soomayo fii kulli shahrin bil kasta halaaata ayaamin saddex maalmood qaalat nacam bay tiri haah faqultu waxaan idhi min ayi shahri bisha teebow kaana yasuumu soomi jiray min ayi shahri bisha teedeebow kaana yasuumu uu ka soomi jiray yacni maalmahan maalmahay ahaayeen qaalad waxaay tiri lam yakun ma ahayn yubaali inuu u aabayeelayo min ayi shahri bisha tii oo yasuuma uu ka soomay rawaahu muslim yani saddex maalmood unbay ahayd nacam uma u aaba yeeli jirin meeshuu ka soomaba waa sida jaa-iskae iska bannaan wa ama min xayu afdal waa siduu keenaya nacam wacan abi darin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam idaa sumta haddaad soonto min ashahri bisha haddaad soomaysa halaatan saddex fasum halaaثa cashara wa arbaca cashara wa hamsa cashara rawaahu tirmidi waqaala xadiidu xasan wacan qataadata bni milxaan radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku wuxuu ahaa ya'murunaa inuu nafaraayo bisiyaami ayaami lbiidi maalmaha cadada soonkeeda halaaa cashara wa arbaca cashara wa hamsa cashara rawaahu abu daawuud wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau ahaa laa yufdiru inuunan afureynin ayaam albiid maalmaha ayaamulbiidka fii xadarin walaa safarin inuu negi yahay oo gurigiisa joogo negida dhexdeeda walaa safarin safar dhexdiisa hadduu gurigiisa joogo ouna musaafir ahayn iyo hadduu safar ku jira marna ma day jirin ku dadaali jira soonka yani ayaamulbiidka ayb baabu fadli man fadara saa'imaa halkan marka ayaamaha soonka uu fadli badan yahay kuu sheegay laakiin maalmaha soonka la karaahiyeysto wuxuu dib ugu dhigay baabu eh, alumuur almanhiyi canha arrimaha layska reebay baabkan fadaaisha markaan ka baxno wuxuu geli doonaa kitaabu lumuuri almanhiyi canha umuuraha layska reebay oo dunuubta waaweyn iyo waxaas ka sheekeynaa iyo waxyaabaha karaahada ah iyo umuurahaas markuu ka baxo kabacdi umuuro yaroo iska guudo qisas iyo u badan oo iska yacni waxyaaba lagu macaansado oo kitaabka u dambaysiina nacam iyo baabka ugu dambeeyana baabu bayaani maa acadda allaahu lmuminiina fi ljanna ayuu ka dhigay nacam kitaabkan yani aad iyo aada u tartiibiyey imaam nawowi kitaabkan nacam axaadiidtana soo uga soo dhex xulay kutubulxadiid si lamida ma jirta nacam ayb marka cinaayo badan buu istaahilaa nacam rawaahu النasaa-iyu biisnaadin xasan baabu fadli man fadara saa'iman qofka qof sooman ninkii afuriyo fadligiisa cadayntiisiiba u baabyahay wa fadli saa'imi saa-im qofka sooman fadligiisa aladii kaas oo yu'kalu cindahu agtiisa wax lagu cunaayo qof sooman oo agtiisa wax lagu cunayo nacam wa ducaai alaakili midka cunayo ducadiisa ducayntiisa lilma'kuuli cindahu nacam wa ducaai alaakili kan wax cunaayo yani ducayntiisa lilma'kuuli kan uu yacnii lilma cindahu kan agtiisa lagu cunaayo oo u duceeyo saddex tarjamo waay nin sooman qofkii afuriyo fadliga nin soomanoo wax lagu ag cunay ninka wax ku ag cunaayo inuu u duceeyo ninka sooman saddex waay waxyaabood ah marka can zayd bni khaalidin aljuhaniyi radia allahu canhu can nabiy sala allahu alay ali wasalama qaal man fadara qofkii afuriyo saa'iman mid sooman kaana lahu wuxuu leeyahay midlu ajrihi ajrigiisoo kale hayra annahu isagoo laa yanqusu aanu ka nuqsaamaynin min ajri saa'imi midka sooman ajrigiisa shay waxba kii soomanayna ajirkiisa waxba laga qaadi maayo marka qofka hadduu qof sooman afuriyo laba soono baleeyahy markaas nacam kiisii oo soomay iyo kii qofkaas kale ajrigiisi kan kalena ilahay waxba ka nuqsaamin maayo rawaahu tirmidiy waqaala qaala xadiidun xasanun saxiix walidaalika shaaricu cinaayo iyo daryeel gaaruu siiyey sidaa darteed kafaarooyinka oo kale waxaad arkaysaa qofkaan soomi karin oo kale waa yeel ahoo kale islaanta waa yeesh ah oo kale fidye iska bixine qof soomane ha afuriyo qof sooman ha afuriyo yaad ku arkaysaa kafaarada maxaa yeelay dadka yacni waxaa weeyaan mujtamaca dhexdiisa takaamul laga rabaa dadkan soonka waa lagu wada leeyahay ninka wax haysto ninkaan wax haysaninba nacam qofkaan wax ma haysto soonka waa laga daayey male iyada nacam kii soomanaa ilaahay wax siiye waa la imtixaana asaga marka ninkaa inuu wax ku feeriya marka wacan umi cumaarata alansaariya radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam dakala calayha waa usoo galay faqadamad ileyhi dacaaman cunto ayay usoo hormarisay ay soo hordhigtay faqaala waxau yihi kulii iska cun faqaalad waxay tiri innii saa'imatun anigu waa soomanahay marka wuxuu yihi cun markaasay tiri waa soomanahay aniga faqaala rasuulu lahi sal l slam rasuulka waxau yihi ina saa'ima midka sooman tusallii calayhi lmalaa-ikatu u duceyneyso goorma idaa ukila cindahu agtiisa haddii wax lagu cuno xataa yafruquu ilaa ay ka dhammeeyaan cuntada warubamaa qaala inuu yidhaahdaa la arkaa xataa yashbacuu ilaa ay ka dhargaan rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan ayb sanadka xadiidka dacfi baa ku jira laakiin sanadkiisu waa daciif xadiidkaanayb wacan anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam jaa ilaa sacdi bni cubaada ayuu u yimid radia allahu canhu fa jaa-a bikhubsin bou la yimid muufo iyo wazaytin saliid faakala waa cunay uma qaala nabiyu sal l slam nabigu waxau yihi afdara cindakum asaa'imuun wa akala طacaamakum alabraar wasalat calaykum almalaa'ika ayb waxau yihi nabigaa wuxuu u yimid sacd bni cubaada radia allahu canhu fa jaa-a bikhubsin wazaytin baa u keenay muufo iyo saliid faakala markaa wou cunay uma qaala nebi markaasuu nebi waxa uu yidhi afdara cindakum asaa'imuun agtiinna kuwa sooman ha ka afureen wa akala acaamakum alabraar dadka baaryaalkaana cuntadiinu ha cuneen wasallat calaykum almalaaika malaaigtuna ha idiin duceyso rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix marka xadiidka waxaa laga qaadanaya qofka qof hadduu martisooroo kale gurigiis wax ka cuntoo kale inaad u duceysa marka nacam waxyaabaa loogu duceynaya tanaaba kamida marka nacam afdara cindakum saaimuun waakala acaamakum alabraar wasallat calaykum almalaaika ducadaas marka inuu usameeyo oo qofkii marka waxaa weyaan isagiina intaas waxaa weyaan abaalgud iyo waxay u tahay iyo dhiirigelin iyo kheyr u tahay nacam doo qofkii yani gurigiisiio kale kaa marti qaado amase ou qofkii qof afuriyaba nacam kii la afuriyey cuntada meesha ku cunay markuu cuntadiisii cuno inuu u duceeyo yiraa afdara cindakum asaa'imuun waakala acaamakum alabraar wasallat calaykum almalaa'ika sideedana mar walba waa ku anficay ducadaas iska xifdiba iska baraba rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix kitaabu lictikaafi ictikaafkiiba u kitaab yahay ictikaafka waa soo sheegna axkaamtiisa waxyaaba kamida baabu fadli اlictikaafi can ibni cumara radia allahu canhuma qaala kaana rasuul llahi sala اllahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu aha yactakifu inuu ictikaafay alcashra alawaakhir tobanka dambe min ramadaana oo ramadaan ah muttafaqun caleyhi wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu aleyh waali wasalam nabigu kaana yactakifu wuxuu ahaa inuu ictikaafayo alcashra alawaakhira tobanka dambe min ramadaana oo ramadaan xataa tawafaahu llahu tacaala ilaa ilaahay ka oofsaday uma ictakafa aswaajuhu baa ictikaafeen min bacdihi isaga gadaashiis muttafaqun caleyhi haweenku inay ictikaafi karaan waa haddii laga aamin yahay waay dhib kale iyo shido kale wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala kaana nabiy sala allahu alayh ali wasalama yactakifu fii kulli ramadaan nabiga ramadaan kasta waa ictikaafi jiray casharata ayaamin toban maalmood falamaa kaana alcaamu aladii qubida fiihi sanadkii la oofsaday nabiga ee uu dhintay ictakafa cishriina yowman labaatan maalmood buu ictikaafay waxaa laga qaadanayaa qofka hadduu cumrigiisa sii dhawaadaba inuu badiyay cibaadadii marka toban meeshuu ka ictikaafi jiro labaatan ka dhigan waa badiyey marka rasuulka sal l slam rawahu lbukhaariyu kitaabu lxaji xajkiiba u kitaab yahay fadaaishii xajku hadda halkaan ka gelayaan baabu wujuubi lxaji wa fadlihi xajka waajibnimadiisa iyo fadligiisa laba tarjamo waay waajib inuu yahay iyo fadliga xajka waajibnimadiisa waxaa cadaynaya qowluhu tacaala walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istidaaca ilayhi sabiila arkaan lislaamna waa kamid yahay wabuniya alislaamu calaa khamsi shahaadati an laa ilaha illa allah ilaa aakhirihi waxaa ku jiray xaji ilbeyt qofkii diido waajibnimadiisa waa ku gaalooba oo inkiro sababtoo qof kastoo muslima wuxuu ogyahay waa ilaa qof islaamnimada ku cusub inuu yahay ma ahan ama nin baadiye cilmiga ka fog kusoo barbaaray inuu yahay oo magaalada inta dib kasoo galay weligiisba meel diin lagu haya aan imaanin macduur waa hadduu yihah xaj maxaa la dhahaa xaj wax la yihaha ma jira hadduu dhaho kaas waa lo macduur waay sababtoo waaba jaahil moogta laakiin nin magaalo joogi jiro dad xaj aadaya sii socda soo socda arki jiray xajka hadduu wujuubkiisa diido waa ku gaaloobaa sidoo kale marka xajka luqada waxaa lagu yihahda alqasdu sharcigana waxaa lagu yiraahdaa alqasdu ilaa beyt illahi alxaraam beytka ilaah in loo qasdo liacmaalin maksuusatin acmaal gaar ah loola qasdo ayb waqti maksuusana la aado mar walba lama aadiyo bila ayuu leeyahay bilihiis waa shawaali dulqacda iyo dulxaja dulxija qeybaheeda hore ayb axkaamna waa leeya axkaamtiisa kutubul furuuco fiqiga iska leh hadda kitaabkan waa kitaab fadaa-il waay ayb wujuubkiisa cumar bnulkhadaab radia allahu canhu wuxuu yidhi waxaan ku hamiyey oon ku fakeray dadka magaalooyinka mas-uuliyiinta iyaga ah oo degmooyinka iyo gobollada mas-uulka igaga ah inaan waraaq u qoro oo aan iraahdo dadka tiriya iisoo tiriya dadka aan xajka dadka xajka awoodo oo aan aadaynin iisoo sheega jizya ayaan ka qaadaa jizya yani sida gaaladan ula macaamilaan jizyaan ka qaadaan maa hum bimuslimiin buu yiri khatar waayo marka qofka haddii marka istidaacadii uu haysto waa caafimaad qabaa eh, waxaan ujeeda dariiqii waa aamin sahaydii waa haystaa nafaqadii ciddiisii nafaqadii yani ciddiisa uga tegi lahaa iyo dadka nafaqadiisa waajibka ay ku tahay waa haystaa nafaqada markaan le waxaan ujeedaa ilmihiisa iyo xaaskiisi hooyadiisa iyo aabihiis wixii uu ku nafaqeyn lahaa waa haayaa dheeraad safarkiisi tigidkiisi waa haystaa wuxuu meesha kusii cuni lahay dihaaban wa iyaaban waa haystaa dariiqii waa aamin qofkaas marka muxuu la xajilaayahay waa isaga markaas waajibka marka waa ku dul dhacay qofkaas xajku marka yani iskama ahan shay yani iska dalxiis camal ma aha nacam oo qofka uu iska soo carragedisanaya ma aha nacam ayb marka dadkaan dadkeenana marka waxaa weeyaan hadda unbaa waxaa bilbilaabanaysa iyagoo ayagoo dhallinyara inay xaj iyo aadaane dadku waayihii hore yani qofku marka un lixdan dhaafa xajka uu aadi jiray waxaana umataraya wax umataraa astaqfirullahi yani waxaan ujeedaa markaas waa dhib badana ayuu ku yahay socodkii ma awoodo tabar badan male intuu dhalinyar yahay inuu iska tagaa u fiican ay wax ku dhici doonana ma oga istidaacada inuu yeelo doono in kale ma oga dadku waa laba marka dadna naftoodii xajku u awoodaan dadna awoodii waa haystaa inta kale laakiin asagii ma tegi karo diyaaradii ma raaci karo waa nin iska cad oo sariir saaran kaasoo kale lacagtiisu dhiibaa ninbuu ka dhiibaya cuneyga xaji orod baxa macduubaa la yihaha macduub ama istidaaca bilgeyra la yihaha fiqiga saasaa la dhaha marka taas iyadu marka waa saas waay qofku marka dadka qaarkoodna waxay iska dhaadhiciyaan sanadkan sanad la aadaba maba aan sababtoo ah dad hadda nafaqadooda isaga waajib aynan ku ahayn gaar ah ayuu isku isku xiraan adiga nafaqadaada cidda ay waajibka kugu tahan baa lagaa rabaa bis ka dheeraad haddaad hayso ta ilaahay baad hormarinay wuxuu kuleeyahay dariskii waa saan aan waxba haysanin kan baan wax haysanin kan kale waxma haysto intaasoo dad wax male see xaj loo aadaa buu kuleeyahay dariska adiga yacnii adiga nafaqadooda dadka waajibka lagaaga dhiga kasoo baxa dheeraadkana waajibka xajka xaji horta kan waajibka ah yani kan waajibkaan ka hadlayna qofka waa laga rabaa mid kasii daranaa jirtaba qofkii waxaa laga yaabaa inuu awooddii o dhan haysto ou leeyahay nin sanadkan iyo kan kale iyo mid ku dhow ma xaji kara ee eh, sababta maxay tahayna dadaa ii fadhiyo kuleeyahay yani meelahan dhow dhexe oon soo dhoofinaa nacam toban kun labaatan kun oo dollaran aruurinaa dadaan yurub soo gelinayo leeya nacam walaalkaya meel cidlaa ii fadhiya xaj maaba igu waajibo kuleeya nacam xajka waa kugu waajibay adiga nacam lacag aada u aruurinaysa inaad yurub ku keento qof inaad xajka uga baqaysho dembi waayo nacam taas marka qofka inuu tan alla hormariyo waayo nacam middaan iyada shanigeeda iska dhaafba nacam middaan naftaadii aada keentay iska dhaaf naf dadooda kusoo darto adiga laawaay dembiga ka yimaada iyo wixii ku dhuma iyo wii ku baadiyood qaala allahu tacaala ilahi wuxuu yihi walilahi cala naasi xiju walilahi alla waxaa usugnaaday cala naasi dadka dushooda ugu sugnaaday xijulbeyti beytka qasdideeda man istadaaca ileyhi sabiilan qofkii awoodo waman kafara qofkii gaaloobo fa ina allaha allana haniyun weyan mid deeqtoon can ilcaalamiina wacan ibni cumara radia allahu canhu ana rasuul llahi sal ly slama qaal buniya alislaam islaamka waxaa lagu dhisay calaa khamsin shan shahaadatu an laa ilaha illa allah hiya shantaasi waxay tahay shahaadatu an laa ilaha illa allah wa ana muxameda rasuulu llah wa iqaamu salaati wa iitaau zakaati wa xaju lbeyti wa sowmu ramadaan muttafaqu calayhi marar badan oona soo maray xadiidkan wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal khadabanaa rasuululahi rasuulkaa noo qudbeeyey sala allahu alayh ali wasalam faqaala waxau yihi ayuha nnaasu dadow qad farada calaykum alxaja qad farada qad farad allahu ilahay wuxuu idinku farad yeelay calaykum dushiina alxaja xajka faxujuu ee xajiya ilaahay xaj buu idinku farad yeelay xajiya faqaala rajulu ninbaa marka waxauu yihi akula caamin yaa rasuula allah rasuulka ilaahay sanad walba ma xajinaynaa fasakata waa aamusay xataa qaalaha halaatan ilaa saddex jeer uu yihi faqaala rasuul lah sal ly slam nabigu waxau yihi low qultu haddaan dhehi lahaa nacam haa la wajabad waa waajibi lahayd walama stadactum mana idnan awoodi lahayn haa haddaan dhihi lahay waa idinku waajibi lahay sanad walba mana awoodi lahayn marka xajka waxaa laga qaadana hal marba waajib yahay qofka cimrigiisa intii kale waa un iska wax tadawuc uu la imaanayo uma qaala waxau yihi daruunii iga taga maa taraktukum intaan idinka tegaayo fa inamaa halaka man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey waxaa halaagay bikahrati su-aalihim su-aal badidooda ayaa dadka idinka horreeyey halaajisay su-aasha badan hadday ku dhisan tahay madax adeyg iyo wax aan jirin oo hadda aan dhicin oo hadday dhacaan ka waran laleeyahay hadday tahay waxaa weeyaan waa xun tahay iyo wakhtilaafihim khilaafidooda calaa ambiyaaihim ambiyadooda ay khilaafeen fa idaa amartukum bishayin haddaan idin amro faatuu minhu ma stadactum intaad ka awoodaan kala imaada wa idaa nahaytukum haddaan idinka reebo can shayin wax fadacuuhu iskaga taga rawaahu muslim haddaan wax idin amro intaad ka awoodaan kala imaada istidaacadiina lagu xiray wax waajibka ah wamaa nahaytukum waidaa nahaytukum can shayin haddaan wax idinka reebana fadacuuhu kulligiiska taga nacam idan marka meeshan waa ku kala duwan yihiin manhiyaadka iyo ma'muuraadka waxaa nala amray istidaacadeenay ku xiran tahay wixii nalaga reebay laakiin intaa awoodid ka tag ma ahan iyada kulligees ka wada tag waa nacam khamre haddii lagaa reebay kulligeed ka wada tag riba haddii lagaa reebay dhammaanteed iska daa nacam intaan awoodo ribada intaan awoodaan aniga ka tegaa ma soconaysa iyada taas nacan waajibku i marka waa kala duwan yihiin iyo yani iyo shayga layska reebay marka xajku sanadkiiba cumrigiiba mar buu waajibaa qofka cumrigiisa hal mar buu ku waajibaa marka dadka xoolaha le ilaahay inay ka cabsadaan ay ka xajiyaan xoolahooda oo ay bal waajibkaas ka gutaan oo ilaahay ajiibaan yaa laga rabaa isku dayeen waxyaaba iska dadka qaarkood caamada iska baadiyaha jooga khuraafaad layska akhriyaa jirto oo xaj haddaad xoolo badan haddaad haysan xoolahaan ha gedgedine xoolahan intaad gedgedi lahayd dhowr jeer qabrigan siyaaradan tag toddoba jeer ku laalaabo markaad soo laabato xaj bay u dhigan tahay nacam siyaaradii biyooley iska aad toddoba jeer markaad tagta hal xaj waayay kuleeyahay nacam markaasay been ka sameeyeen weliba ziyaaratu qabrihi xajuna yiraahdeen nacam ziyaaratu qabrihi xajun qabrigiisa yani booqashada la booqanayo uweys xaj waaye dheheen waa kadib iyo been iyo dajal waaye wax ku jira ma naqaan meeshaas nacam wax xajna xajna uma dhiganta mana u dhowa nacam haddaad milyan jeer tagtana ad unbaa waxawaaye kabaa isaga dhammaynayo maan waxaa jira ka heli maysa nacam bal waaba la reebayba laa tushadu rixaalu ilaa ilaa halaathati masaajid nacam saddex masjid unbaa loo safri karaa nacam meeshaan marka barakada ku duugan oo aada u tegaysid maleh saddexdaa meel unbaa safar loogu tagaa ayb dadkaasna waxaa weeyaan dadka ku xiran waa addoonsadeen xaqiiqada saas waa nacam waa addoonsadeen saytay u addoonsadeen xajna uma sheegaan waxaas war iska ilaaliya waa idinka xaaraam kan waa idinma banaana ma dhahaan safarka markaas xataa ziyaarada u socotaa war salaada u degoo tukada xataa ma dhahaan nacam baabuurkaas sida looga qaylinayo u nin iyo naag isugu dhex jiraan salaadna xataa ma u degayaan nacam waa keliya un siyaarada keen un barakada keen waay bis nacam xoolaha un in laga qaada bis unbaa larabaa laga aruuriya reebaadiyahaas inta loo tago wax loo sheego waxaan waa idinka xaaraan war kan waa idiin banaanya kan waa waajib kan iska ji male nacam an la dhahayo markaasaad arkaysaa nin lacag leh oo ku habsaansan weligiis aan xajka tegin hal siyaarana aan ka baaqanin oo meelahaas an oo isagii baabuurtii kireynayo oo wixii geynayo wax walba ka sameynayo nacam dad hadda yacni nacayb dadeed hadda waxaan waxaan u sheegayna ma ahan keliya nacam laakiin waxay tahay wax lagu baadiyeysan yahay waay marka dadka noocaas oo kale ah waxay gelayaan qowluhu tacaala kuwa ilah yiri yaa ayuha aladiina aamanuu ina kathiira min alaxbaari wاlruhbaani layakuluuna amwaala annaasi bilbaطil wayasuduuna can sabiili اllah kii ay wax ka bara lahaayeen iska ilaali ha u tegin buu leeyahay nacam waa kaas iyo boqol magac buu ula baxaa nacam wacanhu qaala su-ila nabiyu sala allahu alayh ali wax annaga keliya noo gaarana ma ahan ogow waxaana xataa caalamulislaami meelo badan baa nala qaba annaga nacam ay xataa haddaad kutubihii hore akrisaan culimmadii hore waa arkaysaa nacam ayagoo dhahaya qabrigaas haddii la tago ziyaaradiisa saddex goor xaj bay u dhigantaa waxyaabahaas oo kale bal hadda meelahan ciraaqdan oo kale hadda meeshaan muusa kaadhim maalmo dhoweyd meelay siyaaro u socdeen muusal kaadhim waxaa lagu qiyaasay dadka tegay shan milyan xajka ilaahay shan milyan ma tagtay mid shiiciya ah marka waxaa la yihi ruuxan waa wa wax meesha shan milyan oo qof ay tegayso oo aan yacni qur-aankii iyo xadiidkii iyo aan lagu sheegaynin maxay tahayn oon dadka aada la dhehayno ilaahay uunan amreynin oo ka badanba xajkii markaasu wuxuu yihi waxaas waxa waaye xajka iyo kacbada maxaa yaalo yii dhagaxa yaalo yiri dhagax meeshaas halkaana waxaa ku duugan oo yidhi beerkii rasuulka yani yaa ku jiro yiri oo xuseen baa halkan ku duugan yiri iyo owlaadiisi xuseen waa kabidi nebi nabiga beerkiisa kacbada maxaa lagu falaa dhagaxe saasuu yiri waa falsafo aada baatil u ah waay nacam xuseen aadana lama dhihin anaga nacam xuseen waa saxaabi waa weyneyneyna waa ixtiraameynaa laakiin qadarkiisa kor ugama qaadayna nacam meeshaan laakiin ilaahay baa dadka ka wacay oo yiri beytkan hala la yimaado marka waxaan annaga noo joogana shiicadaasoo lamane la macneeye un waay nacam shiico la macneeye waay wa annaga noo joogana nacam wacan abi hurayrata eh, eh, wacanhu qaala su-ila nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigaa la su-aalay ayulcamali afdal badawigana waa la mid kuwaan xataa shiico keliyaanan ku gaaryeelin kuwa sunnada sheegtana waa la mid axmed ilbadawi oo danda danda meesha la yiraha lagu ziyaarta saddex milyan afar tagto markaasaa dajel iyo been caga iyo saaman cagaa cagay ku sawireen cago nacam cagtan waa cagti rasuulka waa ay leeyihin nacam halkan yimid yimidoo ziyaaro u yimid waxaasay dadka u sheegayen rasuulkii baa masar yimid danda ninkaasu soo ziyaartay nacam cagtii rasuulka waay dadkii baa lacag looga qaadaa waa dhudhunkanaya waa barakaysanaya inaga aragnay nacam nacam indhaha saarna wax sheeka maba ahaba wacanhu qaala samictu rasuula llahi sala allahu alayh ali wacanhu qaala su-ila nabiyu sal l slam nabigaa la su-aalay ayulcamali afdal camalkeeba ugu fadli badan qaala iimaanu billahi warasuulihi alleh rasuulkiisaoo la rumeeyo qiila uma maada qaala aljihaadu fii sabiili illah qiila uma maada qaala xajun mabruur xaj loo baarinimo falo muttafaqun calayhi almabruuru xajka mabruurka huwa aladii waa midka laa yartakibu saaxibuhu qofkiisa uunan koraynin fiihi xajka dhexdiisa macsiyatan macsi uunan koraynin xajka mabruurka waa kee waa midka qofkiisu auna macsi gelaynin xajka dhexdiisa aanu macsi ku koraynin hadduu sigaar ku dhexaabasoo xajkii ku jiro macsibau galay nacam xajkiisu mabruur ma aha nacam waana ku ibtilaysan yihiin dadka nacam yowmu carafa sigaar ku cabaa nacam udaaranaya baf ku siina nacam kadalika eh, waxa weeyaan waxyaaba badan baa lamida saas oo kale suurada iyo musawirada meesha la geynaayo qofku ismusawiraayo isagoo yani duceysanaya musawir waa faanfaan kaas masaga waxaa ikhlaas ah ayb waxyaaba badan baa lamida nacam marka uu xajka ku guda jiro xajkii acmaashiisa oo ku jiro ramiga sameeyo ee uu xiiranayo darkii inuu ku daro nacam muf isaga inuu ku daro waa min almacsiya iyadana nacam xajkii mabruur ma noqonayo wax badanoo dadku aynan u malayneynaa jira laakiin xajkooda mabruur aan ka dhigaynin xajku waa iska ansaxa laakiin ajar badan qofkii ma ka helayo nacam marka qofka inuu xajkii baar ku baarinimo falo in isku dayo wacanhu qaala waxaa lamida iyadan inuu uga sheekaysto xajka dhexdiisa sheeko been iyo xan iyo amaba xajkii dhexdiisa inuu uga sheekeeyo yani qabaa-il isdilay iyo kankwan saan waay kan kan waay aaday ugu fara badantaha dadka soomaalida shantaas maalmood xajka uu joogo waxaa dhici karto inuu u adkeysa ilaa yani uma adkeysa karo inuu ilaahay u xabisnaado dartiis keliya waxaa dhacaysa marka marka horeba yani baashaan idaacadahan ay shidaayaan waa dhegeysanayaan warkii nacam warkii aan la faafinaa kabacdi may saan waay may kan maan kuwaan saan waay kuwaan kada hadhow marka wixii acmaashii loo yimid baa meesha ka tegaysa nacam ayb iyadana taasna waa ku ibtilaysannahay wacanhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalam yaquulu man xaja qofkii xajiyay falam yarfus aan af xumoonin walam yafsuq aan fisqi samaynin rajaca waa soo laabtaa ka yowmi waladathu ka yowmi waladathu ummuhu maalintii hooyadiis dhashay hooyadii maalinkay dhashay oo kale isagoo ah rajaca waa soo laabtaa ka yowma waladathu ummuhu maalintii hooyadiis ay dhashay oo kale isagoo lamid ah muttafaqun caleyh waxaa laga qaadanaya marka xajka dunuubta waaweyn xataa in lagu dhaafo laakiin dunuubtii baa laba ah dunuub xaq bani aadam ku tacalluqda iyo mid ku tacalluqo xaq alle wixii xaq alla ah dembi weyn ba ha ahaadee waa lagu dhaafaa <coughs> wixii xaq bani aadam ahna isaga inaad cafis weydiisatoba wacanhu <coughs> ana rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalam alcumratu ila alcumrati cumro ilaa ka cumro kafaaratun weeyaan dembi dhaaf limaa beynahumaa inta udhexayso walxaju lmabruuru xajka mabruurkaana laysa lahu jazaa-un abaalmarin ma laha ila aljanna janna mooyaane muttafaqun caleyh wacan caaishata radi allahu canha qaalat qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ow naraa waxaan aragnaa aljihaada jihaadka afdal alcamali camalka ugu fadli badan inuu yahay afalaa nujaahidu haddaan haweenahay annaga miyaanan jihaadaynin fa qaala waxau yihi lakunna waxaa idiin sugnaaday afdalu ljihaadi jihaad midka ugu fadli badan xajun mabruur xajka baarinimada lagu baarinimo faro rawahu lbukhaariy waxaa laga qaadanaa marka xajka qof kasta oo daciif ah oo xagga jismiga daciif ku ah jihaadoo kale u yahay maxaa yal haweenkaoo kale hadda nebigu markau le xajkaa jihaad idiin ah mashaqo iyo yacni waxaa weeyaan lug iyo yacni iyo eh, acmaal fara badan iyo acmaal yani qofka daciifkaa ah, dhib ku ah yaa la sameynaa naam marka iyadii waxay u tahay marka fii xaqihaa waxay u tahay jihaadoo kale ay u tahay waa halgamay halganay ku jirtaa naam xadiidka marka waxaa laga qaadanaya eh, saxaabadu inay jihaadka afdalulcamal u yaqaaniin acmaasha kuwa ugu fadliga badan ayb afalaa nujaahid ilaa xataa haweenkii ay sidaa yihaahdaan afalaa nujaahid marka haweenka iyagu jihaadkooda waa sidee jihaadkusa ma geli karaan haweenku yani axaadiidtu waxay tilmaantay habka ay jihaadka u geli jireen dabcan waxay ahayd inay dhaawacana qaadaan biyaha ay ciidanka u qaadaan inay mararka qaarkeed laftirkeeda ay dagaalanto nacam oo ay hubkii qaado ay qaadi karto hubkii dagaalamina karta nacam waa kutu kutubta axaadiidta abu daawuudka iyo axaadiista bukhaariga iyo kulli way caddaynayeen nacam kunaa nudaawi ljarxa waalkalma umu sulaym ay leedahay dadka dhaawacan daawey jirna iyo yani iyo dadka yani dhaawaca iyo dadka meesh ku dhaawacmo iyo sidoo kale yani wixii kaleo ay samayn karaan yay qaban karaan xadiidka marka ma tusaayo jihaadka ma geli karaan xadiidka ma reebayo laakiin ayaga waajib kuma aha waa kala duwantaha marka waa u bannaan yahay iyo waajib kuma aha labay kala tahay ayaga waajib kuma aha laakiinse hadday sameeyaan wax fiicnaan ayb wax dhibaataa ma laha bishardi dabcan in waxyaaba badan laga aamin yahay in waxyaaba badan laga aamin yahay oo dawaabid uu leeyahay shaki kuma jira taas iyada wacanha ana rasuul اllahi salى اllahu alayh ali wasalama qaal maa min yowmin maalin ma jiro akhara min an yuctiqa allaahu akthara ka badan min an yuctiqa allaahu alle inuu xoreeyo fiihi maalinkaa dhexdiisa cabdan adoon min annaari ou ka xoreeyo min yowmi carafa maalinta carafa ka badan ma jiro maalin ilaahay dadka naarta ka xoreeya maalin ka badan yowmu carafa ma jirto rawaahu muslim xadiidta waxay tilmaamayaan ilaahay inuu soo degaayo oo markaa malaa-igtiisa oo ugu faanayo addoommadiisaas meesha taagan rawaahu muslim wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabigu qaala waxa uu yihi cumratun fii ramadaan cumratun cumro fii ramadaan ramadaan dhexdiisa dhacday tacdilu xajatan xaj ayay u dhigantaa wafii lafdin aw xajatan macii xaj aniga leyla xajiyey weliba mutafaqun calayhi cumrada ramadaanka fadligeeda ayay cadaynaysaa iyo xajkii laftirkiisa fadligiisa macnaheeduna ma ahan qofka haddaanu hore u xajinin ee ramadaan ou cumraysto xaj bay cumradaada u dhigan tahay lagaama raba xajkii ma ahan macnaheedu waa xagga ajarka ajarkii xajkao kale u helaa laakiin waa laga rabaa waajibkii weli ila ma samaynin maogtaha waajibkii xajkii weli lama imaanin wa canhu ana imra'atan qaalat haween baa waxay tiri yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ina fariidat allahi ilaahay fariidadiisa calaa cibaadihi addoommadiisa dushooda ah fi lxaji xajka adrakad abi aabahay bay soo gaartay shaykhan kabiiran isagoo waayeel ah laa yahbutu aan ku sugnaanaynin cala araacilati daabadda korkeeda afa axuju canhu maka xajiyaa qaala nacam buu yihi haah muttafaqun calayhi waxaa laga qaadanayaa marka waalidka qofka inuu ka xajin karo laakiin shardi waa inuu horta isaga xajiye haddounan isaga xajinin maya ninbau nebiga maqlay dhahayo labeyka can shubruma markaasu wuxuu yidhi axajajta can nafsika naftaada ma ka xajisa maya buu yidhi xuja can nafsika war horta naftaada ka xaji buu yihi uma can shubruma ka xaji markaa kadib marka inuu isaga xajiyey sanada kale unbaa markaa hal sano ile laba xaj ma samayn kara moogtahay marka haddii marka hore u xajiyey waalidku waa ka xajin karaa marka cibaadaadka marka layskaga naaib ib noqdo kamid yahay xajka laysku wakiisho qofkii nool baa wakiil laga noqon karaa laakiin cibaadaadka marka la qaybinayo waxaa loo qeybay cibaadada badaniya iyo cibaadada maaliya iyo cibaadada badaniya maaliya isugu jirto cibaadada cibaado badani hadday tahay oo maxdi ah jirkaagaa laga rabaa salaadii oo kale cidna wakiilkaagama noqon karto cibaadadii waa cibaado maali a ah, bis sakadoo kale qof wakiil waa kaaga noqon karaa qof intaad wacdo rebelow sakadeeda iga bixi qofkaasi qofkaas sii anadoo aniga wakiil iga ah waa banaan tahay cibaado maaliya wa xajka cibaado labadaas isku jirta waa maali iyo waxawaaya badani jirkaagiina meesha inuu tago waa la rabaa meesha ku wareegto oo yani acmaasha qabto maalina waayahayo maal qofka haddoonu maal haysanin xaj waxaa waaye qofka musaafirka ee baxayo inuu safarkiisa maalkiisa haystaa xajkoo kale marka iyada waxaa weyaan cinda cadami alqudra waa la yskaga naa noqon karaa qofka hadduunan awoodeynin hadduu awoodi kara laakiin maya qofka inuu intuu iska seexda yira hebel orod dhagaxdan iga soo tuur aniga nacam waxba ku ansixi maayan haddaad awoodi kartid nacam haddaa intaa iska luuddo tartiibtaa meesha tagto tuuri karto ood kasoo noqon karto qofna makaa tuuri karo adaa lagaa rabaa inaa ilaahay ku caabuddo waxaan nacam cibaadaadku marka ay ku akaas xajkii marka waa layska xajin karaa wacan laqiit bni caamirin radia allahu canhu anahu ata nabiya sal allahu alayh waali w slam nabigu u yimid faqaala wuxuu yihi ina abii aabahi shaykhun kabiirun weeyaan laa yastatiicu alxaja ma a xajka ma awoodo wala alcumratana ma awoodo wala dacana nacam guurguuridna ma awoodo nin maanta dhan la rari karo xagga gee inta gee ma awoodo qaala waxau yihi xuja can abiika wactamir aabbahaa ka xaji wactamir cumraysana nacam rawahu abu daawuud wtirmidiy qaala xadiidun xasanu saxiix wacan isaab ibni yaziid radia allahu canhu qaala xuja bi maca rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalama fii xajati lwadaac wa ana bnu sabci siniin xuja bi waa waa la xajisiiyey maca rasuulillahi rasuulka maciisa ayaa la ila xajiyey fii xajati lwadaac sanadkii xajat lwadaaci wa ana bnu sabci siniin anoo todoba jir ah anoon qaan gaarin ayaa waalidkiis iyo la socday xajkii baan u raacay buu yihi marka nebigii ayaa maciisii leylo xajisiiyey aniga rawaahu lbukhaariyu waxaa laga qaadanaya xajka ilmaha yaryar wou ka ansaxayaa laakiin waajib kuma aha ajar bayna ka helayaan waalidkiina ajar buu ka helayaan hadduu qaan gaaro cunugaas laakiin hadda ka horaan tegey maahan waa inuu soo xaji xajkiisi waa laga rabaa kii hore waa u dhiman yah hor lahay kii waajibka ku ah waa u dhiman yahay marka rawahu lbukhaariyu wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga laqiya rakban safar buu la kulmay birawxaa meesha la yiraahdo faqaala waxau yihi man ilqowmu qowmku waa ayo dadkan waa kuma qaaluu waxay yidhahdeen almuslimuuna waa muslimiin qaaluu man anta adiga yaatay ku yidhaahdeen qaala rasuulu llah waa rasuulka ilaahay buu yihi fa rafacat imra'atun sabiyan farafacat imra-atun haweeney baa soo kor yeeshay sabiyan cunug yar fa qaalat waxaay tihi ali haadaa xajun midkan xaj ma leeyahay rasuulka ilaahayo qaala wuxuu yihi nacam haa walaki ajrun adna ajar baa ku leedahay adigana ajar baad ku leedahay buu yiri marka ilmaha in la xajisiin karo iyaguna ay faa-iido u tahay waalidkuna ajar u ka helay faa kalena dabcan waa ku jirtaayo tarbiyada xataa faa-iiday u tahay qofkan inuu ogaaday yani meeshaan yani qiimaha ay leedahay iyo islaamka waxa ay ka tahay maka iyo meelahan in ambiyada ilaahay istaagi jireen iyo la baro la yiraahdo meeshaan nebi maxamed ajo ayaa istaagay waasaana u dawaafay kanbuu yeelay <coughs> kacbada nebi ibraahim baa dhisay cilmi badan baa ku jira xajka nacam safar iskaga imaaw keliya un ma aha nacam taga kasoo laaba un ma aha <coughs> sidaa darteed marka ilmaha tarbiyadooda amaaki meelaha fadliga badan in la geeyo madiina la geeyo maka la geeyo oo ou barta marka hadhow nacam bedelo ma wax kale oo iska bara lahay meelo kale iyo ayb wacan anasin radi allahu canhu ana rasuul llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka xaja calaa rajulin calaa raxlin xaja nabigu waa xajiyey calaa raxlin gaadiid korkii ayuu kugaadiid buu ku xajiyey korkiisa wa kaanad waxayna ahayd zaamilatahu midda u wada alaabtiisana rawahu lbukhaariyu yani nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ku xajiyey gaadiid alaabtana iyaday u saarneyd marka waxaa laga qaadanaya marka ayb man wuxuu ka wadaa xadiidku nabiga caleyhi salaatu wasalaam laba rati ma wadanin oo midna alaabta u saarneyd midna asaga uu koraayo bal tii isaga uu raranayay isaga uu koraayay ay alaabtan u saarnayd marka waxaa laga qaadanaya marka gaadiidka in qofku yacni waa lugeynaa keliya yani waa xajka lugan ku tegaa inaan ilaahay tacdiibkiisa iyo lugeyntiisa iyo noogiisa iyo danka ma laha muhiimka waxay tahay marka wixii lagu tagay gaadiid inaad ku tagta meesha hadda hadduu u lugeeyo meesha uu lug ku gaarana dhib ma samaynin laakiinse waxaa weeyaan uun qofku asagoo awoodi karo inuu gaadiid qaato waa lugeyna inuu yiraa oo u qaata marka lugtaas inay ajar badan uu ka helayo naftiisa unbau cadaabaya marka taas ma fiicnwa kaanat zaamilatahu bay ahayd rawaahu lbukhaariyu can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal kaanat cukaadu cukaad iyo wamajana iyo majana wamijanna wamijana wadulmajaaz iyo dulmajaaz aswaaqan bay ahayd suuqyaal fi filjaahiliyati jaahiliyadii xilligii jaahiliyada saddexdaas suuqyaal bay ahaayeen cukaad iyo mijana iyo dilmajaaz ayb fata'athamuu marka waxay dembi iskaga muujiyeen fata'athamuu waxay is yiraahdeen dembi baa ku jiro an yatajiruu inay ganacsadaan fi lmawsimi fi lmawaasimi waqtiyada yani mawaasimta ay ku jiraan acmaasha xajka ay yani waqtiyada xajka lagu jiro xajka usoo baxaan inay ganacsadaan ayay waxay is yiraahdeen dembi iyay leedahay arrintaa iyadaa fata'ahamuu yani way isdambaajiyeen waay maxay isku dambaajiyeen an yatajiruu fi lmawaasimi mawaasimta inay ka dhex ganacsadaan fa nasalad waxaa soo degtay laysa calaykum junaaxun wax dembiga korkiina ma aha an tabtaquu inaad jerisaan oo aada goobtaan fadlan dheeraad min rabbikum xagga rabbigiin aad ka goobtaan yani fii mawaasim alxaji waqtiyada xajka yani qofkii xajna waa xajin karaa soo niyadiisu xaj tahay xoogaa ganacsina meesha waa u teegi karaan meesha dhexdeedana waa ku ganacsan karaa wax dhibaataa malaha masjidka dhexdiisa maya masjidka dhexdiisa dabcan ku ganacsan maayo laakiin masjidka banaankiisii oo kale ayuu alaab yar maalan meel dhigtay oo kale ama meesha u joogo kale alaab alaab baa maalan loo keenay nin meesha joogo yiri war alaabtan maiga gadana intaas waa ka gatay waa banaan tahay nacam xaj baad ku jirtaa ganacsiga dhaaf maa iyo qasab maaha nacam fadliga ilahi waa raadi karaa qofka nacam cukaad iyo mijana iyo dulmijaaz iyo ayay tegi jireen marka ku ganacsi iyo wax lamida ah u tegi jireen dabcan maalmaha xajka qofku xajkiiba ku mashquulsan yahay idan rawah lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa weriye bilahi towfiiq sala allah wslam ala nabina mxamed wala ali sabi